jirnay salawaadka suwarta la akhriyo ayaan ku jirnay cawar aan ku jiri doonaa insha allahu tabaaraka wa xadiid sagaal boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai aleh raxmat lla akhbarana muxamed ibnu qudaamat almisisi waa iqa qaala xadaanaa jariir ibn cabdilxamiid adabbi waa iqatun habt can ilacmash sulaymaan ibn mihram mihraan alkahili waa iqatun habt can muxaarib ibn dihaar waa iqatun imaamu zaahid can jaabir bn cabdilaahi radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi jaabir qaama waxaa istaagay mucaadun mucaad ayaa istaagay ibnu jabal radia allahu tacala an arda sallaa wuxuu tukaday alcishaa salaada cisha alaakhirata ee dambe salaada maqhrib ayaa tan koobaad tan dambena waa salaada cisho fa faطawala wuxuu dheereeyey qiradii faqaala nabi nabigan wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam afattaanun yaa mucaad mucaadow dadka nin diinta ka fidneeye miyaa tahay fidneeyo miyaa tahay afataanun yaa mucaad fidneeyo miyaa tahay mucaadow ayna kunta xaggeed ka ahaatay ama aad ka ahayd an sabix isma rabbika laclaa suuradda ayada inaad akhriso iyo duxaa inaad akhriso wa ida asamaau infatarat suuradahaas inaad akhriso xaggey kaa mareen xaggeed ka jirtay ama xaggey kaa mareen suuradahaas inaad akhriso salaadda cisho ku akhriso marka dadka aad sabab ugu noqonaysa inay salaadda kaa goostaan saas ayuu nabigeenna yidhi sala allahu calayhi waali wasalam baabu lqira'ati fi lcishaai alaakhira cishaha dambe ama salaadda cisho in lagu akhriyo bishamsi waduxaaha suurat shams in lagu akhriya ayuu baabkan ubaabay xadiid sagaal boqol iyo sideed iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai aleh ramat lla abarana bn saciid qaala xadana laysa bn sacd imaamu ahli misra can abi zubayr maxamed ibn muslim ibn tadrus waa saduuqun yudalis can jaabir bn cabdillaahi radia allahu tacaala canhu wa can abiih qala jaabir sallaa mucaadun mucaad ibnu jabal radia allahu taala arda ayaa dujiyey liasxaabihi asxaabtiisii iyo raggii meesha iskula noolaayeen ama xaafadda isla joogeen ayaa ashaas hala dujiyey faawala calayhi buu ku dheereeyey faاnsarafa rajul mina nin annaga naga mid ah ayaa meys kaga laabtay faubira mucaadun canhu mucaad ayaa arrinkaa loo sheegay ninka xaggiisa ayaa loo sheegay faqalu inahu munaafiqun waa munaafiq waa kii xadiidkaa soo maraynay falamaa goortii balaqa dalika arajula balaqa uu gaaray dalika arrinkaas arajula ninka uu gaaray dakhala cala nebi nebi ay u garay sal slam faahbarahu bima qaala mucaadun mucaad wuxuu sheegay ayuu nabigu u sheegay sala allahu alay slam uu ka dacwooday faqaala lahu nabiy nabigeen wuxuu ku yidhi sal slm aturiidu miyaad doonaysaa an takuuna inaad ahaato fataanan fidneeye yaa mucaad mucaadow dadka mid salaada iyo khayrka ka fogeeyo oo ka kala ceeriya inaad noqoto miyaad doonaysaa idaa amamta idaa amamta annaas dadka haddii aad imaam u noqoto faqra' waxaad akhrisaa bishamsi waduxaaha akhri washamsi waduxaaha akhri iyo wasabix isma rabbika lacla akhri wاleyli idaa yaksha akhri waqra bismi rabbika akhri suuradahaas akhri ayuu nabig sala allahu calayhi waaalih wasalam khaasatan dadka daalan oo beeroleyda ama suuqleyda qofka dujina oo kale dadkaa soo daali maanta inuu salaadaha aad u dheeraynin cishaha khaasatan ayuu nabigeena fara sala allahu alay slm xadii sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad dabcan suuqleyd waa looga qiyaas qaadana lakin qolyahan waxay ahayn dad xamaashay ahaayeen xadii sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashanaad waa xadii saxiixa qaala alimaamu الnasaي alيh ramat lla akhbarana moxamed ibnu cali ibn xasan ibnu shaqiiq almarwazi weeyaan almarwazi waa iqat صaaxibu xadiid qaala xadaثana abi aabihi warka waa ninkee cali ibn xasan ibnu shaqiiq weeyaan waa iqaة xaafid qaala anba'na xusein ibn waaqid almarwazi waa iqa lahu awhaam ismoodsiina ayuu ley lakin waa iqa asal ahaan can cabdillahi bni burayda ibn xusayb saxaabiga ayaa dhalay iqa weeyaan can abihi abihi saxaabiga jaliilka oo geeriyooday saddex iyo soddon saddex iyo lixdanka jir nabigeena sal slm wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda ana rasuula اllahi rasuulka al salى اllahu alيه kaana wuxuu a rasuulkeena yaqra'u mid akhriyi fii salaati اcشha salaada cisha alaakhirati ee dambe bishamsi waduxaaha ayuu akhrin jiray iyo waashbaahiha iyo suuradaha ayada shabaho la nooca ayuu akhrin jiray oo min asuwari suuradaha ka mid ah marka salaada cisha in salaadaha suuradaha gagaaban lagu akhriyo oon aad ku fog u dheerayn oo muxuu ahaa awaasit اlmufasal khamiis suuradaha dhexdhexaadku aan aad ku dheerayn ayuu nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam amar ku bixiyey qowl ahaan waa yahay baabu اlqira'ati fiiha salaada cisha gudaheed in lagu akhriyo bitiini wazaytuun suurat اtiin wazaytuun in lagu akhriyo ayuu baabkan baabay xadiidka kun caawa xaggeen joognaa mataqaanaan caawa <laughs> barwaaqan ku jirna hadduu ilaahay subxaana wa tacaala intuu kow nooga soo bilaabay caawa aan xadiidka kunaad joogno wax sahlan ma aha yacni riyaad الsaalixiin markii laga reebo cumdihii iyo arbiciinkii iyo ibn abi jamra oo la isku daray inta haddaan soo mar intaa soo marna badan marka waa ilaahay fadligii subxaanaه watacaala wax sahlan maaha marka xadiidka kunaad waana suduska kitaabka kitaab marka loo qaybiyo lix meelood شhan kun iyo toddoba boqol iyo ziyaada waa xadiidka marka kun ka mid ah gadaal iska soo marin la socda marka waa bishaara qul bifadl illahi wabiraxmatihi fabadali fabidalika falyafraxuu qolyaha dhah waad aragteenoo u deliishada bidc laakiin annaga waxaan u deliishanayna kun xadiiu axaadiisna nabiga sal sl inuu ilaahayna waafajiyey inaan marno oon waxaa weya waxunka fahano waxun iskaga sheegno waa fadli ilaahay hal xadiid ayaa magaalada madiina inta saxaabada nabigeena ay ka baxaan weliba xadiidkaas ay maqleen oo yaqaanaan ood shaki yar ka galeen inay hubsadaan ayay magaalada madiine ka baxaan markaas waxay tegayaan baqdaad ama waxay tagayaan dimashq oo intaa luku tagayaan bil ay soconayaan hal xadii wa oo weliba xataa diidayaan cabdullahi bin unays iyo raggiisi ay diidayaan in ayagoon xadiidka loo sheegin ay fadhiistaan ninkii ay u socdeen ay tagayaan markaasa leeyahay soo bal soo fadhiisa maya fadhi umaan imaan xadiidkaasaan waa taagnaanay ratigi saaranyihi amaba faraski markaas xadiidkii aan loo sheegi markaa iska noqoni xitaa martiqaadkii iyo fadhigii wuu diidayaan marka haddana kun xadiidu axaadiistan nabiga sal sl ayaan soo marnay ilahay baa ku mahadsa subxana wa tacala lain shakartum laaziidanakum walain kafartum ina cadaabi lashadiid xadiidka kunaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي mat abarna qutayb bn saciid can malik ibn anas imam dar hijra can yaxya bn saciid alanصari can cadiy ibn haabit alanصari alkufi waa iqat rumya bitashayuc raggaas waxaan ugu soo tagna waa taqana waa rag la wada yaqaano yaxya ibn saciid iyo maalik iyo qutaybe iyo raggaas waa rag aad wada taqaanaan ninka ugu liidan waa iqatun habt ragga kale waaba xujo iyo imaam iyo waa ka waa taqaanaan can ilbara bni caazib radia allahu tacala qal bara salaytu waxaan la tukaday maca rasuuli baan la tukaday sal sm alcatamata cisho geelmaalka ayaan la tukaday salaada cisho fa qara'a fiiha wuxuu ku akhriyey bitiini wazaytuun ayuu nabigan ku akhriyay sala allahu alay waslem xadiidka ama baabka saddex iyo toddobaatanaad alqira'atu fi rakcati اlula rakcada koobaad waxaa lagu akhri min salaati alcishaa ila akhira salaada cisho ee dambe suuradda lagu akhrinayu baabkan ubaabay xadiidka kun iyo koobaad waa xadiid saxiixa qaala aimam nas alي ramat lla abarna ismaaciil ibn mascuud aljaxdari waa iqa qala xadaثana yaziid ibn zurayc waa iqatu habt qaala xadaثana shucba waa imaamkii can cadiy ibni haabitin haddaan soo marnay waa alkuufi waa iqatu rumya bitashayuc waana ree ansaareed can bara bni caazib radia allahu tacala an arda qal wuxu bara bni caazib kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka al sl slm fii safarin safar faqara wuxuu akhriyay fi lcishaa salaad cisha fi rakcati اlula rakcada hore bitiini wazaytuun ayuu nabigan ku akhriy sala allahu alayhi waali wasalam imaamka marka xadiidka laftirkiisii oo laakiin cibaaro kale u soo celiyey laba xugun oo ka qaatay laba xugunna marka abwaabtan taraajim albukhaari fiqhu lbukhaari fii taraajumi markay culamada dhihi jireen fiqiga imaam bukhaari qofkii inuu wax ka fahman rabo taraajumtiisa iyo abwaabtii tabwiibkiisa hafiir ay dhihi jireen marka isna waa lamido hal xadiida laga yaabaa inuu dhowr jeer soo celiyo ama uu siiqo kale yara duwan ku keena oo macaanidiina ay midaysan tahay mid walban wuxuu gooni kala baxa jazaahu اllahu khayran waa yahay baabu الrukuudi الrukuudu fi الrakcatayn اuulayeyn baabu الrukuudi xasilid lagu xasilo sakan in lagu xasilo lagu nagaado fi rakcatayn اuulayeyni labada rakca oo koowaad in lagu nagaado oo muddo lagu jiro oon deg deg looga dhex bixin ayuu baabkan u baabay xadiidka kun iyo labaad waa xadiid saxiix qaal imam nasa alي ramat abarna camr bn cali alfalaas wa iqat xaafid hy qaala xadaثna yaxya bn saciid alqaطaan wa iqaة habt qaala xadaثna shucba shucbe waxaa waa imaamkii qaala xadaثanii abu cawn abu cawn waa muxamed ibn cubaydillaah aلthaqfi اlkuufi اlأcwar محamed iبn cubaydالlahi الثqفi الkufi الأcwar waa ثiqة qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqlay jaabir ibn samura radia الlahu taala arda yaquul isagoo leh qaala cumar cumar ibn الkhaطaaba wuxuu ku yihi sacdin sacd wuxuu ku yihi abilwaqaas wuxuu ku yidhi qad shakaaka annaas dadki way kaa soo sheegteen fii kulli shayin shay kastay kaaga soo sheegteen dhan walba ay kaa sheegteen dadkii aad u ahayd waaliga xataa fi salaati xitaa salaaddii habka aad u dujinaysa inaad salaaddii hagaajinaynin xitaa way kaa sheegteen saasuu cumar ku yidhi radia allahu taala arda waxaa laga sheegana ninka la yihahdo sacad ibn abi waqaas radia allahu taala arda min alcashar almubashariin biاljanna waayahay faqaala sacdu sacd ibn abi waqaasa wuxuu yidhi attaidu attaidu waxaan ku daaha oonan ka degdegin oon ku xasila fi luulayeyni labada ragca oo hore waan ku xasilaa oon ku degaa kuma yani deg uma dhex baxo wa waxaan gaabiyaa oon intii ka jaraa hore in ka mid ah wakhtigaan ka jaraa fi lukhrayeyni labada ragcoo dambe ayuu yidhi wamaa aaluu kama nuqsaamiyo ama kama gaabiyo ma qtadaytu bihi wixii aan kaga dayday min salaati rasu rasulka a sal slm wii rasuulka aan uga dayday kama gaabi ayuu yihi radia allahu taala arda habkii nabigeenna aan ka arkay un u dejiyaa qaala wuxuu yihi sayd cumar radia allahu taala anu daaka adannu bika daaka arrinkaas ayaa adannu malaha lagu malayna bika adiga saas weya sida hadda kolley lagu malayna oo lagugu yaqaano waa sidaas ayuu ley sayd cumar radia allahu taala anu xadiidkan saxaabigu wariyey waa cumar ninka waa weydiina su-aasha waa sayid cumar kan la weydiinana waa sacd ibn waqaas arrintan waxay ahayd nimankii reer ciraaq oo taqaanin ayuu ninkan u ahaa waali kadibna way ka soo dacwadeen wax walbay ka sheegeen yacni wax walbay sheegeen raggii ka warramay oo wax ka sheegay waxaa ka mid ahaa nin waayeelah nin baa ka mid ahaa markaasaa wax walba oo xumaan oo ku sheegay sacad markuu isdifaacay sacadna waa taqaanaa wuxuu ka mid tobankii ilaahay subxaana wa tacaala calaa lisaan nebiyihi hal majlis jannada ugu bishaaray nabigeena sala allahu alayh waali waslem hal mar jannada loogu bishaaray ayuu ka mid ahaa tobankaana qofku ugu geeri dambeeyey ayuu ahaa wuxuu ku geeriyooday magaalada madiina khaasatan waadiga caqiiq ee dilxulayfe maro oo xataa jaamaca alislaamiya madiina albaabkeeda maro oo markii dambena uxud waadi qanaati isaga halkaa iskaga daraan ayaa waxaa weeyaan uu ku geeriyooday isagoo degan radi allahu ta arda sanadka marka hijro nabigeen ahayd konton iyo shantii ninkaas marka markay xaaladiisa ahayd uu ka dacwoodo wuxuu yidhi saas ay ka dacwoodeen waxay yihahdeen xaaladiis waa noocaas ninka isaga ahaa weliba nin baa u darnaa wuu istaagay markuu isdifac kadib xataa kama dhegaysan sacad markuu habaaray radia allahu ta arda wuxuu yidhi ilaahayow addoonkaadan haddii aad ulmi iyo muxuu ahaa qooq iyo yacni status hadduu u istaagay saddex shay ayuu ku habaaray wuxuu dhahay faail cumrahu horta cumri dheersi waail faqrahu faqiirnimadiisa ilaahayow muxuu aha dheeray wacaridhu lilfitna ilaahayo fitnana ubanbix oo nin fidnoobay ilah ka dhig saasuu ku habaaray waa nin de oad ogsoontihiin xaaladiisa awalu man rama sahman fii sabiili lah qofba leeb jidka alla jihaad ku tuuro ninka u horrey waa nabiga calayh sala slam nin faantami jir uu dhihi jiray abtiga waa kan abtigii la imaada uu dhihi jiray radia allahu taala arda janna loogu bishaarey xaaladiisa iyo wuxuu islaamka la soo maro ad ogsoontihiin cadaalad waxaan ahayn gacan kuma hayo ninka asaga ayaa wuxuu leeyahay waxay ka sheegeen waxaan inaba caadihiin kanna weliba markuu isdifaaca kadib ayuu muxuu aha wixii kusii madaxadkaaday inuu been sheegaana waa cadda habaarkii marka waa ku dhacay ninkii raggii marka waxay leeyihiin ruwaadda ahaa waxaan arag ninka asaga ahaa oo waxaa weeyaan indhaha ay xinribaha soo dhaceen saas xinribihii wuxuu waayelima ka gaaray oo indhihii markuu inuu ah, arka rabo wuuu kor u qaadaya <laughs> wuxuu qaadaya maqaarka haraggiiu kor u qaadaya markaasuu intuu istaaga luuqyada istaaga gabdhaha foodleydoo lasoo adeegsaday ayuu iljibinaya bal arka daad u joog marka habaarkii waxaa ku dhacay ninka la yihahda sacad ibnu eh, abiwaqaas ayaa ku dhacay marka sacad waa ninkaa wayaan radi allahu ta qisada marka xadiidkan halkaas ay ku qotantaa xadiid kun iyo saddexaad waa xadiid saxiix qaala imam nas alي mat abarana xamaad ibn ismaaciil ibn ibraahim ibn culaya abوxaسن wa ثiq qaala xadaثana abi aabihina waxaa weya waa ismaaciil ibn ibrahim ibn culaya wa ثiqaة xaafid can daawuud yani rawaad fiiri ninka la yihahdo hadda arka xamaad waa raawi min ruwaati الsunan aad u jeedaan ismaaciil ibnu ibraahim ibn culayana waa rawaadu ka mid wa iqaة xaafid kii horena waa ujeedaan iq u ahaa aabbahoodna waa taqaano ibrahim ibnu culaya waa iqatun asna habt oo xaafida marka waa caailo iyo faamil dhan oo kulligood wada culimo ah waliba axaadiista nabigeenna wada warinayaan raximahum اllahu jamiica qaala xadaana abi abahi i warrame waiqat xaafid can daawuud aai daawuud ibnu nusayr ama nasir waxaa tidhahdaba waa iqatun faqiihun zaahid can cabdimalik ibni cumayr الlkhmi الكuفي waثiqة فقيه تغayara xifظuhu baعdama dallasa tdliis wuu la imaaday bacdama kabura markuu weynaado kadibna uu isku yar darsamay tdliisna wuu qabi jiri weya can jaabir bn samura radia الlahu taala arda saxaabiga jaliilka qal wuxu hi jaabir waqaca الnaasu waqaca waxaa dhacay naasun dad oo min ahli اkuufati ahlukuufa ahlukuufa taqaanaa raggii xajaaj asxaabta ay ahaayeen ya min ahli kuufa fii sacdin ayay ku dhaceen ay wax ka sheegeen cinda cumara cumar agti fa waxay dheen wallahi allaan ku dhaaranay maa yuxsinu salaata salaadda ma toosin karo salaata si loo dejiyo iska dhaaf wax kale cadaalad iyo xataa salaaddii aad ku muxuu ahay eh, ku qaybi karin ama salaaddii usa xataa uusan dadki dujin karin fa wuxuu yidhi ama ana aniga miya sacdaya dhihi fa bihim waxaan dujiyaa salaata rasul rasulka al sal sl ayaan ku dujiyaa laa ahrimu canha waxba kama nusqaamiya arkudu waxaan dheerayaa ama aan ku xasila fi ulayeyn labada ragcood hore waadifu waxaan jaraa ama aan gaabiya fi ukhrayeyn labada ragcood dambe qaala wuxuu yidhi sayd cumar daaka danu bika arrinkaas waa malaha adiga aan kuu malayna ayuu yidhi radia allahu taala arda baabu qiraa'ati suuratayni fii rakca laba suuradood in hal ragca lagu akhrin karo dhib lahayn faatixadeed akhrisay kadibna laba suura isdaba dhigtay dhib ma lahan ayuu baabkan ubaabi xadiid kun iyo afaraad waa xadiid saxiixa qaala imam nsy alh ramt barana isxaaq ibn ibraahim alxandari ibn rahwey weyaan iqaة habt qaala xadaثna ciisa ibn yunis ciisa ibn yunis ibn abi isxaaq aلsabici wey waa iqaة ma'muun nin noo imaan doono israa'iil la yidhaahdo israa'iil ibn yunis ibnu abi isxaaq asabici ay walaalo yihiin asna rawaadda axaadiista ka mida waa laba nin oo walaala oo waxaa weeyaan yunuskana aabahoodna waa raawi ciise iyo yunis iyo aabaho iyo awogoodba intaba waa rawaadda axaadiista nabigena sal slm can ilacmash sulaymaan ibn mihraan mihraan alkaahili waa iqatun abtun maxaa u raacsan sulaymaan maxaa u raacsan amash amash maxaa u raacsan yudlis nacam axsanta nacam tadliis ayaa u raacsan qeybta hore maanan sheegin laakiin saa u garta can shaqiiq ibnu salmat alasadi abu waa'il alkuufi iqat mkhadram haddii aad ruwaadda kutub sita ku aragtaan abu waa'il fii ruwaadda kutub sita haddii aad abu waa'il asal ahaan waa shaqiiq ibnu salm asadi haddii abu wailka raad aragtaan waxaa laga yaabaa in la qeexa laakiin haddii keligeed la barax tiro asal ahaan waxaa weeyaan waa ninkaas shaqiiq ibnu salm alasadi alkuufi waa iqatu mukhadram islaamnimadana wuu gaaray wuu soo gaaray jaahiligana wuu soo gaaray nabigeena lama kulmin sala allahu alayhi waalihi wasalam ninkaa la yihah shaqiiq ibnu slma can cabdilaahi wuxuu ka wariyey ibn mascuudi radia اlahu taala arda kunayfun eh, eh, mulya cilma qaala wuxuu yidhi inii aniga la acrif waxaan garanaa annadaa'ira suuradaha isku dhigmo oo isku macaanida ah ayaan garanayaa allatii suuradahaasoo kaana u ahay ama isku dhirarka ama isku macaanida ah allatii taasoo kaana u ahaaday yaqra'u mid akhriya bihinna iyaga rasuula rasulka sal slm uu salaada ku dujin jiray ku dukan jiray ayaan garanayaa ishriina suurata labaatan suuradood fii cashri rakcaatin toban rakc uu nabigeenu ku dukan jiray sala allahu calayhi waali wasalam uma akhada wuxuu qabtay biyadii calqama calqama oo xerowgiisa aha gacantiisa ayuu qabtay fa meel ayuu la galay gurigiis meelay noqotaba uma kharaja ilayna wuu noo soo baxay alqamatu wuu noo soo baxay fasa'alnaa waxaan weydiinay wuxuu u sheegay fabarnaa fa akhbaranaa bihi wixii aad u sheegay suuradahaas isku bebeegnay labalabada laisu raacinay labadaba iskugu qabanay ayuu noo sheegay oo calqama ayaa u sheegay iyaga alqaman wax usoo sheegay markuu meel la galay cabdullahi mascuud radi allahu tacala anhu arda xadiid kun iyo شhanaad waa xadii saxiix qala imam sa amat abarana ismaaciil ibn mascuud aljaxdari waa iqa qaala xadaana khaalid ibnu xaari alhujaymi wa iqatun tabt qala xadaana shucba waa imaamkii can camr ibn murna aljamali weeyaan waa iqatun caabid laa yudalis mudalis yudalis soo naga badan kan waxaa wey laa yudalis ya laakinahu rumya biاlirjaa inuu murjia u yahay ayaa lagu yara gamay sidaa weyaan qala wuxu uhi samictu waxaan maqla aba wail abu wail marka ku noqday ya culamaal bas war kale ma laha abu wail haddii mar ba soo na soo maro meel kale u raadinina oo muxua saad loo siiday waa shaqiiq ibnu salmat alasadi iqat mukhadram yaquulu qala wuxu uhi samictu waxaan ka maqlay abawayl baan ka maqlay yquul isagoo leh qaala rajulin ba wuxuu yidhi cinda cabdillaahi cabdillaahi ibn mascuud agtiisa ba wuxuu ku yidhi qara'tu waxaan akhriyey almufasala khamiis oo dhan fii rakcatin hal ku akhriyey khamiis oo dhan oo ka bilaabanaysa suurat alxujaraat ama suuratu qaaf calaa ikhtilaafin baynahum ilaa suurat annaas in hal ragc ku akhriyey saasuu yidhi maa allah waa yahay hala yaabin nabigeena sal l slam wuxuu baqara iyo ali iyo suuraة الnisa ayuu hal ragc ku akhri nabigeena salى اllahu عalayhi waali waslm ninka saxaabiga ahay oo hataa hamamtu bimri suuin ku ahaa yiri ma xasuustaan ya culmaan cabdullah bin scuud miyuu aha abu saciid miyuu aha waye haye ya mucaad ikhtalafa alculamaau fi hadi اlmasأala saddex qowl ayaa iskugu khilaafay culammadii marka qowlka saxda noo keena waayahay waxaa weeyaan wuxuu yidhi nin baa wuxuu ku yidhi cbdillah bn mascuud radia allahu taala arda qara'tu lmufasala khamiis o dhan waxaan ku akhriyay fii rakcatin hal rakca qaala wuxuu yidhi hadan ka hadi shicri hadan dareerin iyo shubitaan ka hadi shicri shicirka sida loo dareeriyo oo loo shuba ayaad u shubtay miyawa saasuu weydiiyey amaas u akrisay ay sardan wa ifraatan fi surca dareerin iyo degdegi ood ku xadgudubta oo si xadda ka bixisa ayaad u akrisay miya marka hadantaas waxaa lagu nasbiyey inuu yahay mafcuul mulaq inuu yahay oo waxaa weeyaan caamilkiisana maxduuf ay atahaduhu hadan ka had الshicri sidaa weyaan waayahay laqad caraftu waxaan garanayaa aan ogsoonahay ana daa'ira suuradaha isu dhigmo allatii suuradahaasoo kaana u ahaaday rasul rasulka al sl yaqrunu baynahuna uu isku xiri jiray israacan jiray fadakara wuxuu sheegay cbdullah bn mascuud radi allahu taala arda cishriina suuratan labaatan suuradood oo min alfasali khamiis ah suuratayni suuratayni laba laba suura fii kulli rakcati rakca kasta weeyaan marka laga soo bilaabo suurata qaaf ama suurat اxujuraat ilaa suurat الnaas dhowr suuradood isku isku qabtay weyaan waayahay waxaa noo imaan doonta cbdullah bn mascuud in uu xamiimyada qeyb ka mida uu ku dara khamiis <laughs> noo imaan doonta lakin laguma raacin xadiidka kon iyo lixaad waa xadiid saxiix isnaad sanadkiisa waa saxiix weeyaan qala imam ns alي mt akhbarana cmr bn mansuur النasائي wa iqa qala xadaثna cabdullahi bn raja albصri wa saduq yahimu qaliila qaala anba'ana sraiil sraa'iil ibn yunis ibn abi isxaaq wuxuu la dhashay ciisa ciisa israiil walaal weeyaan israa'iil ibnu yunis ibn abi isxaaq asabiici waa iqatun tukullima fiihi bilaa xuja dad baa wax ka sheegeen laakiin wax daliil haba yaraato ay haystaan lama arko waa nin iqa ah oo hawshiisa ay sugan tahay weeyaan can abi xusayn abi xusayn waa cuثmaan ibnu caasim ibnu xusayn alasadi iqatun habtun eh, sunni waa iqatun habtun sunni rubama dalas ya xasina idin qoran miya nacam axsanta allah yaftah aleyk nacam can abi xasin weyaan abi xasin ha nacam cuثmaan ibnu caasim ibnu xasin alasadi weyaan xusein iyo xasinka haaliba asal ahaan waa xusein ila ma shada sidaa weyaan nacam can yaxya ibnu wathaabin yaxya ibnu wathaab alasadi waa iqatu caabid mqri waa iq waana cibaado badna weliba qaari quraan waa dadka baro quraanka an masruuq ibnajdac waa iqatu faqiihu caabid mkhadram isna waa mkhadram can cabdilaahi ibni mascuudin radia allahu tacala wa ardaa wa ataahu rajulin baa u yimid faqala wuxuu ini aniga qara'tu leylata xalay waxaan ahriyey almufasala khamiis oo dhan fii rakcatin ragcan ku akhriyey caw ha la isku daya ragga ragga cawa isku daya Ah, laga wardoon ragga qaar kule waa ka wardoondooni doonaan mascuud marka wuxuu qabay radia allahu ta hore u sheegnay marka khamiista la tirina in laga bilaaba suura dukan allamim tanil kitaablamiim afwan xamiim wlkitaab mubiin ina anzalnahu fi leylati mubaaraka suuraddaas in muxuu ahaa laga bilaabo ilaa naas inay yihiin mufasalka inuu yahu qabi jiray laakiin cid raacday meesha kama muuqato saas weyaan marka markuu tirinaya marka xamiimta iyo suurad hoose ayuu israaciyey radia allahu taala arda baabka lix iyo toddobaatanaad waa qira'atu bacdi asuwar suuradaha qaar arin la ahriy ayuu baabkan u baab yahay xadiidka kun iyo toddobaad waa xadii saxiix qaali mt akhbarna moxamed ibni cali ayaa idin qoran sooma maxamed ibn cabdilacla weeyaan moxamed ibn cabdilacla cali meesha kuma jirta asancani caligaas marka ka tira meesha waxaad ku qoraysaan cabdilacla moxamed ibn cabdilacla asancani waa iqa qaala xadaana khaalid ibn xaari qaala xadaثana ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdilcaziz ibn jurayj waa iqatun iqatun habtun wاlirsaal nacam qaala akhbaranii moxamed ibn cabaad almakhzumi waa iqa qaala xadaثana cafwan moxamed ibnu cabaad xadiiثan xadiiث oo rafacahu uu kor ugu qaaday uu tiriyey ilaa ibni sufyaan cabdulaahi ibnu sufyaan almakhzuumi oo iq ah ayuu xadiid u kor yeelay can cabdilahi bni saaib cabdilahi bni saa'ib waxaa weeyaan isaga aabbihiiba waa laba saxaabi qala wuxu abdillahi bni saa'ib xadartu rasuula nabiga alle ayaan xaadiray yowma alfatxi maalinta maka la furtay ayaan xaadiray fa sallaa wuxuu tukaday fii qubali lkacba kacbada qaabilitaankeeda iyo ku beegnaanteeda iyo ku aaditaankeeda ayuu nabigeenna ku tukaday sal slm fakhalacna caleyh labadiis kabood ayuu nabiga siibey calayh slat slam fawadacahumaa wuxuu dhigay labadii kabood can yasaari badaxdiisa faاftataxa wuxuu nabiga furfurtay sal slm bisuurati اlmuminiin almuminuun sooma muminiin markuu leeyahay qur-aan ahaan ma ahane waxaa weyaan magacii ayuu eegayaa laakiin qur-aan ahaan waa in si xikaaya bisuurat almuminuun la dhahwa sidaa weyaan falama jaءa markuu imaaday dikru muusa nabi muuse sheegitaankiisa aw ciisa ama nabi ciise calayhim asalaam akhadatu nabiga waxaa qabatay saclatun riiraxyo iyo muxuu ahaa waa waxbaa ku yara xirmay farakaca nabigana rukuuc sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka in waxaa weeyaan salaad lagu tukado suurat lmu'minuun nabigeenu samayn jiray ayaa halkaa ka cad baabu tacawudi alqaari idaa mara biaayati cadaab baabu tacawudi alqaari qofka qur-aanka akrinaya inuu magangelyo alla weydiisto ood ilaahay magangelyo inuu siiyo weydiisto idaa mara hadduu soo maro biaayati cadaabin aayad cadaab ka sheekaynaysa inay mashruuc tahay ayuu baabkan u baabay xadiidka kun iyo sideedaad waa xadiid saxiixa qala imam ns mt abarana mxamed ibn bashaar bundar weyan iqat habt qaala xadaثna yaxya ibn saciid اlqaطan wa iqat habt can cabdiraxmaan ibn mahdi cabdiraxmaan yaxye iyo iyo cabdiraxmaan maxaa idiin qoran nuskadii m nuskti kale nuskadaan aan hay midaan ahayn aan rabaa mi israaciyey mise waa kala reebe xadaanaa yaxya waa cabdiraxmaan buu yihi sooma ya waan u jeedaa inay kale yihiin waan arkaya laakiin waxaan rabaa meel waawgu ka maqan yi ma jiraan ya ya cabdiraحmaankan waa ibn mahdi weeyaan waa imaamkii waa yahay wbn abi cadiyin mحamed ibn ibrahim albصri waa iqa can shucba waa imaamkii can sulaymaan alacmash weeyaan can sacd ibn cubaydata الsulmi waa iqa can mustawrad ibn اlaxnaf alkufi waa iqa can sila ibn zufar waxaa weeyaan alcabsi waa iqaة jaliil weyaan waa nin aada runtii iq ah oo waliba taabici kabiir ah taabiciyiinta kuwada dada weyn oo kibaarad saxaaba la kulmay u ka mid ahaa can xudayfa ibn imaan wuxuu ka wariyey radia allahu taala arda saaxibi siri rasul lah sl rsulka ale sirtiisa ninka han jiray annahu xudayfa salla wuxuu tukaday ilaa janbi annabiy nabiga dhinaciisa ku tukaday leylata ama leylatan habeen faqara wuxuu akhriyey qur-aan fa kaana wuxuu ah nabigeena sal slm idaa mara hadduu soo mara biaayati cadaabin aayad cadaab waqafa uu istaagi jiray watacawada alla uu ka magangeli jiray waidaa mara biaayati ramatin aayat raxmadna waqaf uu istaagi jiray fadaca markaasuu alla beri jiray wa kaana waxaa yaquulu mid yihahda fii rukuucihi subxaana rabbiy alcadiim wa fii sujuudihina subxaana rabbiy alcalaa yuu dhihi jiray saddexdii qowl marka ood sheegteen meesha ma ka baxeen saddexdiiba marka waa banaanka lagu tuuray xudayf waa ninka ay hawsha ku dhacday xataa hamamtu biamri suu waa ninka <laughs> halkaa la suga xukunka inaad adinka indhaha ku dhufataan aan rabay waa yahay mas'alaة اlqaari masأalaة اlqaari qofka qur-aanka akhrina inuu alla wax weydiisto idaa mara hadduu soo mara biaayati raxmatin aayat raxmat inuu raxmaddaas alla weydiista inay mashruucta iyo baabkan baab xadiidka kun iyo sagaalaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي mat abarna moxamed ibn aadam ibn sulayman aljuhani almisisi wa saduq can xafs ibn khiyaad annakhaci weeyaan iqaة faqiih tagayara xifduhu qaliila fi اlaakhir an calaa ibn musayab ibn raafic alasadi alkahili iqaة rubama wahim can camr ibn mura aljamali weeyaan waa iqaة caabid can طalxa ibn yaziid alayli waaqahu الnasa'i imam nasa'i wuxuu yihi waa iqa can xudayfa صaaxibi rasuli lah sal ه slm walacmash intaas marka waxaa ku istaagay xadiidkii riwaayad muxuu aha ariiqi hore markuu xudayfe gaaray ayuu dib usoo bilaabay marka walacmashi ayuu yidhi acmashidaas marka waxay ku cadfan tahay alcalaa ibn ayaa waxaa weeyaan xafs ibnu khiyaah saas sooma ahayn laba isnaad ayuu marka leeyahay calىa qowlihi alcalaa ibn musayib waxay ku cadfan tahay oo ka horeeya alcalaa ibn musayib ayaa ka horeeya calaa ibn musayib an alacmash marka waa ariiqan dambe ariiqan dambe oo noo imaan doona insha allah tabarak wa tacaala marka xafs ibnu khiyaarta marka wuxuu sameeyey laba ariiq ayuu ku keenay ariiq wuxuu ka wariyey calaa ibnu musayib ariiqna waxuu ka wariyey muxuu ninka la ihahdo acmash walacmash mar saas saas weeyaan walacmash acmashna xafs ibnu khiyaarta wuxuu ka wariyey can sacdin ibni cubayda waa sida asagoo muxuu ninka la yihahdo xafs ibnu khiyaarta asagoo yihoo kale weeyaan xadaana acmash xadaana acmash kadibna can sacd ibnu cubayda amaba isagoo yidhi waxaa la too yahay meeshuu acmash yidhi ka hore inuu xa yidhahdo muxuu ahaa uu taxwiiliyo hy can sacd ibni cubaydata الsulami hy iqa can mustawrid ibn اaxnaf alkufi waa iqa can sila ibn zufar waxaa weeyaan iqatun weyaan jaliil اqadri can xudayfa ibn yamaan radi allahu taala arda ana nabiy nabig sal sl qala wuxuu akhriyay albaqarata suurat albaqara ayuu akhriyey iyo ali cimraan ali cimraan iyo wanisa suura nisa i raca racad ayuu ku ariyey laa yamuru biaayati ramati aayad ramad sooma mara ilaa sala alla weyne ayuu weydiisaymxua in naxariista la siiyo walaa biaayati cadaabin aayad cadaabna soo mara ilaa haddii uu soo mara istajaara alla yuu ka magangala subxana wa tacaala in uu ka badbaadiya cadaabkaas marka suurat albaqara iyo suurat alcimraan iyo suurat anisa inuu hal ragca ku ahriyo nabigeena sal l slm xudayfana oo inuu meesha ka carar ku sigta waa tii aan soo marayni wax badan kutubihii horan soo marnay baabka sagaal iyo toddobaatanaad tardiid اlaaya hal aayad in qofka uu ku celceliyo ood ku tukada ayuu baabkan ubaabiy inay mashruuctu dhib ay lahayn caawo dhan haddii aad la istaagto qul huwa allaahu axad qul huwa allaahu axad qul huwa allaahu axad aad ku celceliso ood macaanideeda intaad dhuuxaysa ood alla u oynay subxaana wa tacala ood alla u tadarucaysa ood axadnimada allah subxaana wa tacaala aad ku fikraysid ood iyada keligeed ku tukato wax ka hadlaysa lama arka wa ka hadlaysa lama arka weyaan waayahay xadiidka kun iyo tobanaad waa xadiid xasana qaala imam abarna nuux ibnu xabiib nuux ibnu xabiib waxaa la yidhahdaa alqawmasi alqumasi bidami qaafwa alqumasi albadshi ama shiyi weliba yada in la shida ayaa ku haboon alqumasi albadhshiyi ninka weyaan waa iqa nuux ibn xabiib waa maogta nisbooyinka waa qurac iyo iyo qansax iyo magacyaad adagwa meelaha loo nisbayna ama qabiil ha loo nisbeeyo ama beled ha loo nisbeeyo amaba hawlka ha loo nisbeeyo nisbada marka waxyaaba la yaab la arkaysa mararka qaar qaala xaddaana yaxya ibn saciid alqaطaan waa iqatan tabt qaala xadaana qudama ibn cabdillaah albakri alcaamiri duhli waa maqbuul qaala xadaanii jasratu ibnu dajaaja dajaaja bint weya cafwan waa jasratu bintu dajaaja gabadhaas jasra ayaa la yihahdaa aabbaheedna waxaa la yihahdaa dajaaja bal ka warrama maasha allah alcaamiriya alkuufiya waa reer bani caamir waana kuufiyad waa iqa ayaa la yidhi waxaa kaloo la sheegaa inay nabiga gaartay sal slam ay nabiga soo gaartayna waa la sheegaa waa la sheegaa weyaan yuqaal wa yuqaal weyaan saas ayaa la sheegaa waayahay qaalat waxay tihi raximaha allah samictu waxaan ka maqlay abaadar abaadar alkifaari ayaan ka maqlay yaquulu isagoo radi allah ta arda qaama nabiy nabiga nuu istaagay sal slm xataa idaa asbaxa biaaya miyaa idiin qoran idaada meel ay ka maqanta ii sheega ma haysaan meel ay idaa ka maqanta ma haysaan axsanta xataa asbaxa weyaan idaadaas marka aayar iska koobaaba xataa asbaxa ilaa uu kugu waaberiista biaayatin hal aayad nabigeena sala allahu alay waslem waalaayatu aayadana in tucadibhum fa inahum cibaaduk wain takfir lahum fa anta alcasiiz alxakiim ummatii ummatii ummatii ummatii sidii oo kale in tucadibhum rabbi haddii aad cadaabto waa nabi ciise hadalka uu ku yidhi rabbi subxaana wa hahay in tucadibhum haddii aad cadaabto rabbiow fa inahum iyaga cibaaduka addoommahaadi oo adiga cid muxuu ahaa kale oy doonaan lama arko wain takfir lahum haddii aad u dhaaftana fa inaka adiga anta adiga ee alcasiizu mid haalib ah alxakiimi ee muxuu ahaa xikmad badan adiga ayaa weeyaan rabbiyow baabka siddeetanaad qowluhu caza wajal qowlka alla uu yidhi walaa tajhar bisalaatika salaadaada kor ha u qaadin walaa tukhaafid biha hoos ha u dhigin salaataka meeshan waxaa loola jeedaa waa qirada la akhrina markaad qiyaamo leylka ku jirta habeenkii ood qur-aanka akhrinaysa ama xataa qur-aanka aad akhrinayso korna ha u qaadin oo sida aadaankii oo kale ha ka dhigin sidoo kale hoosna ha u dhigin oo saxaabadii dad kula jooga saa weyaan xadiidka kun iyo toban iyo koobaad waa xadiid saxiixa qala imam nasai ramt abarana axmed ibnu maniic wa xaafid yacquub ibn ibraahim adawraqi wa qaala waxay yidhahen xadana hushaym ibn bashiir alwasiti abu mucaawiyat alwasiti weyaan iqatun tabtun yudalis hushaym ibn bashiir marka waxaa weeyaan inaad aragtaan waa yar waa hushaym keliga haddii ay soo aroorta waa ibnu bashiir alwasiti iqatun abt yudls halka uu doono qaala wuxuu yidhi xadaana waxaa noo waran abu bishr bishr abihi jacfar ibn abi waxiya abi waxshiyahasna waxaa la yihahda wahuwa ibnu iyaas weyaan iqatun weya ninka asagaa saciid ibnu jubayr xertiisa waa ninka ugu khatarsan oo xagga yani habtiga iyo sugnaanta wuxuu ka soo naqliya sugnaantooda ninka maxaa faa'ido laga hela mararka qaar waxay is weydiisaan mogta waa in laisweydiiye u baahan ninkan abtiga oo marka leeyahay xirowga hebel weeyaan waa ninka ugu sugitaanka badan maxaa loo dhihi asbaabta keli miya taqaana culamada tusaale ahaan waxaa la yidhi saciid ibnu jubayr xirtiisa waxaa ugu qiimo badan ee ninka la yidhaahdo abubashir jacfar ibn abi waxshiya ayaa ugu xifdi badan oo habtiga iyo sugnaanta wuxuu wariya aan meel kale loo raacayn maxaa laga faa'idaysanayaa nacam noqnoqoshom haye sheekh muse a marka maaa faaid annaga maxaan ka faaidayna masha alla haddii lagu sheeg a axsanta faaide ka weynaan rabnaa taas a a axsanta haye kalsooni ziyaada intaas kulli aad sheegteen sax wa laakiin waxaa u heliya waxaa isqabsaday laba raawi xadiid hay wada wariyeen labadan waxay ka wariyeen ninka la yidhah saciid ibnu jubayr labada nin waxaa ka mid ah abubishir ayaa ka mid ah. labadan marka haddii marba abubishir meeshuu soo gala ninkan kale waxaa weeyaan sukaad yal agga joogad inta fadhiiso joog warkaaga waxaa weeyaan waa la hubinaya abu bashir warkiisaan qaadanayna liannahu wax aadba ka soo wari saciid ibnu jubayr oo weligii khaldama lama arkin weligiina dee mulaazim buu ahaa xerowgiisii aan ka daba harin oo yaraan ilaa muxuu ahaa gabow ilaa dhimasho la jiray ayuu ahaa cilmigiisa marka isagaa gacanta ku hay mid kaleo xerowho halkoo usbuuc la yara fadhiistay iyo warkiisa marka waale ka adiga meelo kalaad waxaada waayo iskuma yara toosne wuxuu anfacayaa fi tarjiix marka laisqabto oo meeshaan ninkan wax sheekana labada xero ay isqabtaan xirowga muadibka ahaa warkiisa la qaadanaya oona mxuu aha sugay faaida laga hela taasaa ka mid a ah. faaidiis iyo kuwa aad sheegteen waayahay بن cabaas wuxuu ka wariyey سacيid بن jubayr radي الlahu taعala arضa fii qowlihi caزa waجل qowlka alla uu yidhi walaa tajhar bصalaatika walaa tukhaafit biha qaala wuxuu yidhi naزlad way soo degtay ayadaas rasu rasulka sl sl mkhtaفin bimaka maka uu nabiga ku dhumani dhuumaalaysanaya islaanimada ay oogeysanen weyaan uusan hijro nabigeena sal slm fa kana waxu nabigena sl slm idaa sallaa goortuu tujiib biasxaabii asxaabtiisa rafaca sawtahu sawtkiisa kor u qaaday yajharu biqur'aan qur-aanku la jahra kor u qaaday wa kaana waxay ahayn almushrikuuna gaaladii idaa samicuu goortay ay maqlaan sawtahu dhawaaqiisa markay maqlaan kor u qaada sabu lqur'aana qur-aanka ay jireen iyo waman cid alla ciddii iyo ciddii anzalahu soo deji qur-aanka iyo waman ja'a bihi qofka la imaada inta way cayn jireen yani waxay caayinayaan qur-aankii oo nabiga aynan sal slm oo waxay caynayaan allah subxaana wa tacaala tacala allahu camaa yaquuluna culuwan kabiira kow fa kaana nabigan wuxu sal slm faqala allahu caza wajal weyne wuxuu yidhi linabiy wuxuu ku yidhi sal slm walaa tajhar kora u qaadin bisalaatika qur-aanka aad salaadaada kudhex akrinaysa kora u qaadin ay biqira'atika qiraada weyaan oo fayasmac almushrikuuna gaalada kadibna fayasmac almushrikuuna gaalada kadibna ay maqlaan oo fa yusubu lqur'aana qur'anka ay caayaan ha yeli taas waxay keenaysaa qur'anka inay caayaan walaa tukhaafid biha an asaabika asaabtaadan hoos haugu dhigin falaa yasmacu aynan maqlin hoosaabtii kula jirtay oo kula tukanays ma maqlay markaas wabtaqi dalab bayn ama ka dhig bayna daalika arrinkaas dhexdiisa sabiilan wadda ka samayso oo kor u qaaditaankiina ka soo yar celi hoos u dhigitaankana kor uga soo yar qaad dhexdhexaad ka dhig ayuu rabbigan amarku bixi subxaana wa tacaala xadiidka kun iyo laba iyo tobanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي mt abarna mxamed bn qudamة almisisi ثiq qala xadثna jrيr bn cabdilxamid الضbi wa ثiqaة can acmash sulayman ibn mihran can jacfar ibn yaas wa ثiqaة min ahbat الnaas fi ibn jubayr haddaan soo marnay can saciid ibn jubayr hadda jacfar ibn yaas ayuu yihi markaysaan horaana maxaa qornay abu bishr jacfar ibn abi waxshiya mujadan marka mararka qaar waxaa weya qofka waxaa ku dhici wahmi tadliiska markuu dhaca ma taqaana annaga hadda jacfar ibnu yaas waa magac iska toosan jacfar ibnu yaas saasaan u baranay oon u xifdinay wadaada noo yimid wuxuu yidhi xadaanaa abu bishir jaf jacfar ibnu abi waxshiya intaasuu sheegay annaga marka yaa naqaana jacfar ibnu iyaasaa naqana kadibna qof kaloo nooga dhigay tadliiska laidin sheega waa noocaas kii aan u naqaanay ku aan ahayn oo isku isku magaca loo yaqaanay iyo kunyada loo yaqaanay waxaan ahayn ayuu qofka keenaya marka taas waa tadliiska meeshuu ka dhacaa waa maldahitaan waxbaa noola dabooli laakiin ninka been ma sheegaya waa nin iqa habti ah laakiin wuxuu samaynayaa wax doqon magarata ah ayuu la imaani saas weyaan waa yahay can jacfar ibnu iyaas can sacيid بn jubayr wuxuu ka wariyey radi اlahu taa im ramat waasca ibn cabas wuxuu ka wariyey radi اlahu taala arda qal wuxu yhi bdlah bn cabas kaana nebi nabigen xu sl slm yarfacu mid kor u qaada sawtahu sawtkiisa bilqur'aani qur'aanka wa kana mushrikuuna gaaladan waxaan yahda samicuu goortay maqlaan sawtahu codkiisa sabu اlqur'aana qur'anka cay jireen iyo waman jaءa bihi ciida la imaaday fakaana nabiy nabigan xu sl slm yakhfidu sawtahu codkiisa mid hoos u dhigay bilqur'aani qur'aanka ma kaana ma ahayn yasmacuhu ma kaana ma ahayn yasmacuhu asxaabu asxaabtiisa koo maqla may ahayn marka hoos u dhiga faanzl lah caza wajal wyn wuxuu soo dejiyey walaa tajhar bisalaatika walaa tukhaafid biha wاbtagi bayna dalika sabiila baabka ko iyo sideetanaad baabu rafci sawt biqur'aan qur-aanka codka kor in looga qaadayo babkan baabi xadiidka kun iyo saddex iy tobnaad waa xadiid xasana qala imam ms alay abarana yacquub ibn ibrahim adawraqi waia an wakiic ibn jarax waaiqa habt waa imaam weeyaan qaala xadaana miscar ibn kudaam alhilaali waaiqatu habtun faadil can abicalaa abulcalaa waxaa weeyaan hilaal ibnu khabaab weyaan hilaal ibnu khabaab saduuqun taayara waa saduuq laakiin gadaal damba ayuu iska yaro bedelay asal ahaanna qofku waa markuu weynaado da ahaan aad u weynaado oo taqriiban ama xanuun ha ku dhaca isagoo weyn amaba ha weynaadee taayurka wuu imaanaya waadan taqaanaa xiliyadaas marka waa lagaaga digaya taayurkaas in la sheegay inaan la sheegin maay maxaa laga faa'iday mataqaanaan adna in la yihahdo hebel waa iqatun habt taayara fii aakhirihi xirtiisaa laba qaybooda xirti markii uu yaraa isun intuusan weynaanin ka hore dadka ka qaatay cilmiga ayaga war ma laha way ka qaateen ama way dhinteen ama meel kale ay aadeen wahaakada irti xirtiisa weyneed iyo markuu weynaaday kadib ood isku darsama kadib raggaa ka qaadani ragga ayaga mar riwaayadooda ayaa laga hadli oo la dhihi maya ma anfaciis saas weyaan ama haddii ay isqabtaan ruwaadii ka qaatay markii uu weynaaday iyo kuwa dambe ay isku qabtaanna tarjiixana waxyaaba badan baa laga faa'iday marka in la ogaado arrinta ayada taqayurkaas iyo hayr taqayurkaas cadamu taqayurkaas in la ogaado muhiim weeyaan waa yahay hahy can abi lcalaa can yaxya ibnu jacdata jacdata yaxya ibnu jacda waxaa weeyaan ibnu mascuud weeyaan iqatun hahy yaxya ibnu jacda cafwan can yaxya ibnu jacda weeyaan waa iqa ninka isaga ah waa iqa laakiin cabdullahi bn mascuud uusan gaarin ayuu xadiid irsaal ahaan ugu wariyey can umihani umihani fakhita ayaa la yihahdaa amaba hindi ayaa la yihahdaa abu aalib ayaa dhalay oo sayid cali latay radi allahu tacala canhu ardaha alhashimiya saxaabiya jaliila xadiidka ay wariso oo caamka ay kut ma taqaanaan wake Eh, eh, sideed baabu maddi sawti codka kor in loo qaado bilqira'ati ayuu baabkan u xadiidka kun iyo afar iyo tobanaad waa xadii saxiixa qala imam sal akhbarna camr bn cali fallaas iqatun xaafid qala xadaana cabdiraxman bn mahdi qaala xadaana eh, jariir ibnu eh, xaazim jariir ibnu xaazim alsdi weeyaan iqatun horta waa waa ree asdi asdshanua inuu yahan waa suuragal waana iqa xadiidkiisa markuu qataada ibnu dacamat saduusi lbasri wax ka warina dacfi ayaa ku jira awhamna waa leeyahay xagga xifdiga hadduu kitaab u qoran wax ka akriyo sida hadda annaga aan nahay oo kale annaga dhib weyn nama haysta kitaabkan ba saa loo fiirinayo muxuu aha laga akrina mogta hadduu saan ka akriya xadiiskiisa waa la qaadani laakiin hadduu xifdiga la aado ismoodsiino badan ayuu ku dhacaa raximah اllahu raxmatan waasica waa yahay jariir ibnu xaazim can qataada ibnu dacamata saduus albasri qala wuxuu yihi sa'altu waxaan weydiye anas maan weydiyey kayfa sideeba kaanat ay ahayd qira'atuhu rasul rasulka alle qiradiisa sal slam qaala wuxuu yidhi yamuddu mid mida ayuu ahaa sawtahu codkiisa maddan maditaan wuu jidi jira nabigana sal slm xuruufuliinka meeshay soo galaan ama alifta ama bawaawda ama ya-da waxaa weeyaan nabigeena wuu jidi jiray alif oo muxuu ahaa fatx ay ka horeyso iyo ya ay kasra ka hoos ka horeyso ama wow ogotiin xuruuftaasoo kale madka abiicigaa oo kale nabigana wuu madi jiray wuu jiidi jiray iyo wix la midka ah madka anwaacdiisa sidaa weyaan weli waa taqaana baabka axkaam tajwiidka ragga soo maray aad bay u yaqaanaan marka madkaas ayuu nabigana samayn jiray sala allah alay slam baabu tazyiinu tasyini alqur'aani bisawt qur-aanka in codka lagu qurxiyo oo xataa haddii codkaada uu iska yara mashxal uu iska yahay isku daydo inaad yara qurxiso haddii aad quasan yahayna quraxda aad ku akriso ayuu baabkan ubaabiy in loo bahan yahay xadiidka kun iyo toban iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas aleyh ramat lah aleyh raxmat ullah akhbarana cali bn xujr iqة xaafid qala xadaثna jr bn abdالxamid الضbi wa iqaة can acmash sulayman ibn mihraan alkahili can طalxa ibn musarif alyami ninka isaga ah waxaa weeyaan iqaة faadilu qaari waa qaari qur'aan weeyaan can cabdiraحmaan ibn awsaja cabdiramaan ibn cawsaja alhamdani waa iqa can ibra bni caazibin radia lahu taala qaafid bra bn caazib qaala rasul wuxuu yidhi sal slm zayinuu ku qurxiya alqur'aan qur'aanka biaswaatikum codkiina ku qurxiya markaad qur'aanka akrinaysaan waad aragteen hadda qof cod macaan codkiisa uu ya ibn caazib waa ha asal ahaan waa saas nacam maya bara ibn mali waxaa weeyaan asal ahaan bara haddii la iطlaaqa waxa wey ibn caazib xadii badanna nabigan uu ka warya sal l slm nam an bra bn caazib radi allahu ta q u bra bn caazib hh zayinuu qurxiy alqur'aana qur-aanka biaswaatikum codadkiina ku qurxiya ayuu nabig yihi sala allahu alayhi waali wasalam waxaan dib ugu laabmaynaa hal iyo habeen hore meelo aan soo sheegnay inaan dib ugu laaban doono in shaa allahu tabaaraka wa tacaala habeen xalima habeen hore xadiidka eh, sagaal boqol iyo afar iyo kontonaad xadiid sagaal boqol iyo afar iyo kontonaad bejka waa kun iyo eh, safxada boqol iyo konton iyo sideed xadiidka sagaal boqol iyo afar iyo kontonaad waxaan soo marnay eh, akhbarana moxamed ibnu qudaama qaala xadaثana jariir can bayaan can qays ayaan soo marnay qays marka waan ka bodnay waa xasuustaan sooma qays ibn abi xaim weyaan ya ibn abi xaim saas weyaan aabihiis waa xusein ibn cawf iqatun eh, mukhadram sidaa weyaan iqatun mukhadram mukhadramna kolleyba siaan u sheegayn waan ku daalnay hadda kadib waan iska dhaafayna mukhadram waa taqaanaa waa iqatun mukhadram sidaa weyaan marka qays ibnu abi xaazim abu xaazimkaasna xusein ayaa la yihahdaa ibnu cawf waa iqatun mkhadram isla safxada iyada xadiidka u dambeeyo sagaal boqol iyo siddeed iyo kontonaad qaala imam nas aleyh ramat lla abarana cabdimalik ibnu cabdilxamiid ibnu maymuun ibnu mehraan qaala xadaana ibnu xambal waa imaam axmed ibnu xambal qaala xadaana ibrahim ibnu khaalid qaala xadaana rabax can macmar canhu ibnu taawuus can cikrima ibni khaalid ayaan soo marnay cikrima ibnu khaalid waa almakhzuumi almaki iqa weeyaan almaqsuumi almaki waa iqa isna weeyaan saa loola socdo kadibna safxada boqol iyo lixdanaad xadiidka sagaal boqol iyo laba iyo toddobaatanaad sagaal boqol iyo laba iyo todobaatan waa daciif اlisnaad akhbarana moxamed ibnu shujaac almarudi qaala xadaثana abu cubayda xadaad weyaan an cabdilaahi ibni cubayd qaala samictu abaa bakr ibn nadr qaala wuxuu yidhi kunaa biafi dafka meesha la yidhahda magaalada kuufa meel u dhow weyaan waa mowdicun qurba alkuufa kuufa meel aad ugu dhow dafida waa meesha ayada ah weyaan waayahay mm xadiidka xalay amaba eh, baabka muxuu ahaa darsiga xalay sagaal boqol iyo kow iyo sagaashanaad tisca tisca waaxid oo safxada boqol iyo saddex iyo lixdanaad xadiidka sagaal boqol iyo kow iyo sagaashanaad qala imam nas aleh raxmat lla qarana camr bn cuثmaan qaala xadaثna baqiya wa abu xaywa can ibn abi xamza ayaan soo marnay ibn abi xamza waa shucayb ibn abi xamza dinaar abi xamzahaas marka waa dinaar waa reer bani umaya alumawi waa shucayb ibn abi xamzata dinaar alumawi mowlaahum iyaga ayaa xoreeyey abu bishrinna waa la yihahdaa alximsi xims waa taqaanaana waa dalka suuriya meesha ay ku taallo oo meelaha la burburiyo ruushka iyo gaaladan ay isu daba marayeen weeyaan hiqatun caabid ninkaasna waa kaas intaas ayaan rabay inaan eh, ku noqnoqono intaas ayaan kusoo koobaynaa hada wallahu aclam wsala اllah waslm ala abdi rasuuli mustafa wax su-aal haddii ay jiraan